alxamdu lilah rb اlcaalamiin sal allah wslm wbaaraka wancm cla nabiyina muxamed wcla alih wصaxbih wslm yqul اlimam abu cabdilah muxamed bnu ismaciil albukhari raximah اllah tacala baabu gasl اlmarأati wuxuu baabu yahay haweenaydu inay maydho abaaha aabbaheed addama dhiig inay ka maydho can wajhihi wejigiisa inay ka maydho yani haweenaydii inay u bannaan tahay waalidkeed ama qofkii maxram u ahna waa la mid inay ka maydho dhiigga iyo wixii la mida wa qaala abulcaaliya waa rufayc bnu mihraan alriyaaxi waxau hi imsaxuu masaxa calaa rijli lugtayda masaxa fainaha iyadu mariidatun waa mid xanuunsanaysa wey yani wuxuu tilmaamayaa weysada igu kaalmeeye ha la igu kaalmeeye oo caga ha la ii maydho qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed waa ibnu salaam albikandi qaala waxa uhi ahbarana sufyaan bnu cuyayna can abi xaazim salamat bnu diinaar ninkii loo yaqaanay samica waa maqlay sahl bna sacd asaacidi radia allahu tacaala can walxaal sa'alahu nnaas iyadoo dadku ay weydiiyeen wamaa bayni dhexdayda iyo wa baynahu dhexdiisa axadun qofna aanu ahaan waxaa la weydiiyey biayi shayin maxaybaa duuwiya lagu daweeyey jurxu nabiyi sal allahu alayh ma baqiya axadun ma harin qof aclamu bihi mini iga xogogaalsan ogaalsan wixii nabiga lagu daweeyey kaana waa ahaa caliyun cali yajiiu mid keena bitursihi gaashaankiisa ayuu keenayay fiihi maaun xaal ay biyo ku sugan tahay gaashaankii wa faaimatu faaimana taqsil waa magays can wejhi wejigiisa waxay ka midhaysaa adama dhiig fa ukhida waa la qaaday xasiirun qadiifad baa ama caw ama fa uxriqa waa gubay fa xushiya bihi waa lagu buuxiyey jurxuhu dhaawiciisa meeshii dalooshay baa yani dhiiggaa lagu joojinayay xadiidka waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala meelihiisa dagaalkii uxud dhaawacii nabiga la dhaawaca alayhi salaau wasalaam buu ku saabsan yahi laakiin maxalu shaahidka loo keenay waxa uu yahay eh, inay bannaan shayga najaasada marka la yska maydhayo dhiigga wixii la inay bannaan in cid kale kaa maydho ay ku kaalmayso waana sida uu keenay aharu abilcaaliya hadalkan abulcaaliyana waa sida loo keenay waayo abulcaaliya wuxuu codsaday weysada in loogu kaalmeeyo maadaama uu xanuunsanayo kaalmada weysadana saddex baynu usoo qaybin laysugu kaalmaynayo layna xasuusinaya saddexdaba axkaamtoodu waa kala duwanay alisticaana fi lwuduu saddexdaa ma haysaa waad nasiibanaysa ayib xubnaha haddii la maydhayo ma banaana ayb ma banaana ma xaaraanba mise waa makruuh waa makruuh ayib waa haddii xubnaha la maydhayo naam hadduu isagu maydhayo laakiin loogu shushubayo iyaduna waa khilaaf ulawlaa bay yidhaahdeen ayib mid baa kuu dhiman aad keento biyihii aad u keento iyaduna waa jaais wey waxaa baabkan lagaga hadlaya marka najaase la yska maydhayo ama la isnadiifinayo sida weysadaba la ysugu kaalmaynaya maydhitaanknaba la ysugu kaalmaynaya wuxuu soo daliishaday imaam bukhaari faatima radi allahu tacaala canha aabbaheed inay dhiigga ka maydhaysay haddii la yidhaahdo waa najis dhiiggu waa najisna de waa waxa weye wixii najaasada azuulinteeda in laysugu kaalmeeyo haddii la yidhaahdo dhiiggaa soo baxayana waa aahir yani nadiifinta iyo maydhida in laysugu kaalmeeyo ayay u tahay daliil u tahay aarka caabulcaaliyana isaguna wuxuu tilmaamayaa xubnihii maydhidoodii in loogu kaalmeeye laakiin macduur buu ahaa yani muxtaaj bu uu baahnaa waayo wuxuu tilmaamay inuu xanuunsanayo taas iyadu waa bannaantaha makruuh noqon mayso qofka xubnihii loo maydho hadii uu u baahdo ama uu xanuunsanayo alisticaanatu fi lghusli wاlghasli xubno la maydhayo cid loo maydhayo iyo maydhitaankiiba in laysugu kaalmeeyo ayuu waxa wey xadiidku baabu yahay yacni janaabadii markaad ka maydhanayso haddii adiga iyo xaaskaagu aad isu maydhaan way soo gudagelaysa oo dee xubnihii laysu duugo oo laysu maydho baabu siwaad wuxuu baabu yahay cadayga in la cadaydo oo siwaaga la isticmaalo wa qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxa uhi bitu waan hoyday cinda nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga agtiisa ayaan u hoyday fastanna waa cadayday oo caday buu isticmaalay istinaan waa in carabka la mariyo geed cadayga qaal waxau ihi bukhaari xadaana abu nucmaan waa muxamed bnu lfadl caalim lagu naanayso asadusi albari qaal waxau ihi xadaana xamaad bnu zayd ibni dirham aljahdami albasri can khaylaan bni jariir almicwali can abi burda bni abi musa alashcari can abiih abi musa cabdillaahi bni qays qaala wuxuu hi ataytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan u imi fawajadtuhu waan helay yastanu isagoo ku cadayanaya bisiwaakin caday biyadihi qacantiisa ku sugan yaquul xaal uu odhanayay nebigu yani lafdigaa uu odhanayay waa ismu sawt baa la yidhaahdaa yani shay oo lagu magacaabo nabigu lafdigaas buu odhanayay yani waa codkii ka baxayay ayaa eray loo bedelay kada ladii ajdaa xikaayatan ka qab walzam bina nawcayni fahuwa qad wajab ab waxaasi qab buu shaygu markuu dhacayo qabta uu odhanayo ayaa magac looga dhigay qab iyo magacyada la midka ah wsiwaaku wlxaal asiwaaku cadaygu fii fiihi afkiisa uu ku sugan kanahu waxaad moodaa yatahawacu inuu iska hunqaacinayo ama uu hunqaacayo ayaad moodaa yani nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku xeeldheeraanayay cadayga inuu gaadhsiiyo dhuuntiisa inuu gaadhsiiyo ama carabka xaggiisa ugu dambeeya ilaa uu ku siganayo nabigu calayhi salaau wasalaam inuu hunqaacayo sidii qof hunqaacayo codkiis waa xeeldheeraan lagu xeeldheeraanayo cadayga la cadayanayo xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa cadayga in la isticmaalaa inuu sunno yahay walibana waa sunna muakada waa sunna la adkeeyey xaaladaha loo sii baahan yahay oo ay kamid tahay xaaladda qofku hurdada ka soo toosayo sida uu inoo tilmaamayo xadiiu xudayfa oo inoo soo socda iyo xaalad kasta oo afkiisuu isbedelo aamus badan oo aamusaya wixii la mida afkiisu isu bedelay ama xaalad kastoo cibaado uu gudanayo salaad uu doonaya inuu galo qur uu akhrisanay wixii lamida ah. waa la sii adkeey qaala waxau hi bukhaari xadaanaa cumaan waa cumaan bnu abi shayba qaala waxau hi xadaanaa jariir waa ibni cabdilxamiid addabi alkuufi can mansuur waa ibn lmuctamir alkuufi can abi waa'il shaqiiq ibni salmta alkuufi can xudayfa ibn اlyamaan radi allahu tacala canhu qaala waxaa weli kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa ida qaama haddii uu istaago min alleyli habeenka xaggiisa haddii uu istaago oo bimacnaa hurdada uu ka kaco yeshuusu waa marinayay faahu afkiisa bisiwaaki kaana in laga qaato dawaam iyo aalib iyo istimraar in laga qaato yani nabigu calayhi salaau wasalaam hurdada hadduu kasoo tooso caadadiisu waxay ahayd inuu cadayga isticmaalo oo uu cadaydo sidaasa caadadiisu ahayd waayo salaatleylna waa u kacayay allana subxaanahu watacaala waa la faqayey waana xili loo baahan yahay maadaama qofku habeenkii oo dhan u afxidhnaa aamusnaa in waxaweeye la nadiifiyo oo waxaweeye la cadaydo baabun wuxuu baabu yahay baabu dafci siwaak wuxuu baabu yahay cadayga in loo dhiibo ila lbari qofka weyn yani dad hadday kula joogaan oo mid ka mida cadaygii aad siinayso ka ugu weyn in loo dhiibo oo dada la tixgeliyo wa qaala cafaan cafaan waxau ihi waa cafaan ibni muslim asafaar xadaana sakhr bnu juwayriya albari atamiimi can naafic mawla bni cumar naafic almadani can ibni cumar cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalama qaala waxaa uli araanii waxaan is arkayay atasawaku anoo ku cadayanaya bisiwaakin caday sida waa loo dabdiyey araanii yani araa nafsi naftayda ayaan arkayay anoo caday ku cadayanaya yani manaan baa lagu tusay araani fi lmanaam ama uraani waxaa la ii arkayay yani fi lmanaam atasawaku anoo ku cadayanaya bisiwaakin caday fajaa'anii waxaa ii yimi rajulaani laba nin baa akbaru uu yahay min alaakhari ka kale fanaawaltu waan u dhiiba caday cadaygii alsara minhuma labada kii yaraabaan cadayga u dhiibi faqiila lii waxaa laygu iri cidda ku odhanaysana waa jibriil calayhi salaam ka barweynaysii fadafactuhu waan u dhiibay cadaygii ila alakbari minhuma labada kii weynaa baan u dhiibi qaala abu cabdilah bukhaari waxa uu iri ikhtasarahu xadiika waxaa soo gaabiyey nucaym shiikha la yidhaahdo waa nucaym ibni xamaad alkhusaaci ninka loo yaqaano buhaarina waa u tacliiqiye nucaym bnu xamaad alkhusaacina kutub caqiida abuu lahaa a'imadii salafka ka mid jahmiyada iyo ahlulbidacana mutashadid buu ku ahaa imaam fi lcaqiida ayuu ahaa marka xadiid la joogo xagga dacfiga ayuu xigaa oo ma xifdi badnayn ikhtaarahu nucaym ibn xamaad alkhusaaci baa soo gaabiyey can ibni mubaarak isagoo xadiika ka warinaya cabdlaahi bn mubaarak can usama wa usama ibni zayd allayi can naafic almadani mawla bni cumar can ibni cumar sida loo soo gaabiyena waxay tahay wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam amaranii an ukabir jibriil wuxuu i faray inaan weynaan isticmaalo oo waxa weeye ka weyn aan hormariyo lafdiga mukhtasarka ah ayuu nucaym ibni xamaad soo wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa cadayga ciddee la siinaya yacnii cadaygii haddii cidi kaaga baahato dadkaasina ay waxa weeye isku cidhiidhiyaan oo waxaad haysaanay u qaybsamayn wabacada keliya waxa mudan ka weynbaa mudan ka weyn baa loo dhiibaya kabarkabar baa laga dhigaya axaadiis badan baana inoo iman doonta nabigu calayhi salaatu wasalaam markay u imanayeen xuwayisa iyo muxayisa labada ki yaraa uu doonay inuu hadalka bilaabo nabigu waxa uu ku yidhi kabir kabir yacni ka weyne hadalka bilaabo laakiin markay cabitaan tahay golana la fadhiyo bidixdana waa yeelku kaa xigaan midigtana dhallinyaro ay kaa xigto xagee lagu bilaabaya midigtaa lagu bilaabaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa inoo iman doontaa wuxuu ku yidhi ninkii ghulaamka ahaa wiilkii dhinaca midig ka xigay ata'danu lilashyaakh caanahan odayaasha ma kaa horaysiiya oo ma fasaxaysa nabigu waa weydiista calayhi salaatu wasalaam yacni alkibr hadii la eegayo wuxuu ku bilaabi lahaa nabigu alayhi salaau wasalaam weyninka keliya hadii la eegayo dhinaca bidix laga bilaabi laakiin waxa laga bilaabay dhinacii midig waa dadkaasi hadday midig iyo bidix kaa xigaan jihooyinka haddii ay kaa xigaan wey oo golo la fadhiyo baabu fadli man baata wuxuu baab yahay fadli man mid fadligii baata ku hoyday cala alwuduu weyseqab ku hoyday ama ku seexday fadligiis yani imaam lbukhaari kitaab lwuduu ayaynu ku soo jirnay wuxuu ku soo gabagabeeyey ama baab lwuduu wuxuu inoogu soo khatimaya xadiid ka hadlaya in weyse lagu seexdo waana de khitaamun khitaam wey wuduugii la dhammaynaya qofkuna inta uu soo jeedo ayuu cibaadooyinka gutaa soo jeedkii waxaa lagu soo gabagabeeyey waysu oo marka aad sii seexanayso soo jeedkaagii inaad ku soo khatinto wayso ayuu xadiiku ka hadlaya yani fiihi ishaaratun ila khitaami baab lwuu ama kitaab lwuu wuxuu hi bukhaari xadaana muxamed bnu muqatil almarwasi qaala ahbarana cabdullah waa ibn mubarak almarwazi alxanali qaal ahbarana sufyaan ibn saciid athawri can mansuur waa ibn muctamir alkuufi sufyaanna saynu soo tilmaannay waa muhmal ma sufyaan bnu cuyayna mise waa sufyaan bnu saciid athawri hadda labadaba waa ixtimaalaya yani shuyuukhda cabdilaahi bn mubaarak waxaa ka mida ah sufyaan bnu cuyayna waxaa ka mida ah sufyaan athawri ardayda mansuur ibn muctamar wax ka qaatayna labaduba waa ka mid laakiin markaynu ka hadlayno labada sufyaan mansuur inay wax ka wariyaan waxaa u sii badan oo u dhowdhow oo laaimay sufyaan athawri waayo sufyaan athawri kuufi buu ahaa mansuur ibn muctamarna kuufi buu ahaa sufyaan ibnu cuyaynna wuxuu ahaa maki buu ahaa min ahli maka ayuu ahaa marka haddii xaaladu ay tacaarudo qaacidaynu soo sheegnay ninka uu u badbadan yahay ninkaasaa laga dhigaya haba ixtimaal ka kale haba ixtimaal can sacd bni cubayda alkuufi abu xamza alkuufi can ilbara bni caazib radi allahu tacala canhu qaala waxaa wii qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa idaa atayta haddii aad timaado madjacaka hoygaaga yani meeshii aad jiibsanaysa ama gogashaada fatawada weysayso wuduu'aka weysadaada lisalaati salaada aad u weysaysato uma dajic u jiibso calaa shiqika alyman dhinacaaga midigna u jiibso oo marka la seexanayo uma qul waxaad tidhaahdaa allaahuma ilaahayow aslamtu waan u dhiibay wajhii wejigayga ilayka xaggaaga yani wejigaygu waa kuu hogaansamay wejigu hadduu hogaansamana jidhka intiisa kale taabiic bay u tahay yani nafsii ilaykabay la macno tahay wa fawwadtu waan u tala saartay amrii xaalkayga ilayka xaggaaga xaaladahaygana xaggaaga ayaan u tala saartay oo u fawida wa aljatu waan ku tiiriyey ahrii dhabarkayga ilayka xaggaada oo adaan ku ictimaadaya rabatan jacayl iyo warahbatan baqdin ilayka xaggaaga ah yani waxaan sidaa u samaynaya waa amac aan kaa qabo khayrkaaga aan ka qabo iyo baqdin aan waxaweeye kaa baqayo laa maljaa me la magan gala ma ahaanin walaa manja meel lagu badbaadaana ma ahanin minka ilaahay xaggaaga ilaa ilayka xaggaaga mooyaane yani meel adiga lagaaga magan galo oo lagaaga baxsadaa ma jirto aan adiga ahayn allaahuma ilaahay aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaagii alladii kaasoo anzalta aad soo dejisay wa binabiyika nabigaagiibaan aaminay alladii kaasoo arsalta aad soo dirtay fain muta haddii aad dhimata min laylatika habeenkaagaas fa anta adigu cala alfitrati firada iyo diintiibaad ku sugan tahay wajcalhunna ka yeeshaa kelmadahaas aakhira maa tatakalamu bihi waxa ugu dambeeya aad ku hadlaysa ka yeel alfaada qaarna ku yimi min aakhiri maa tatakalamu bihi waxa ugu dambeeya aad ku hadlayso waxa weeye ka farqiga udhexeeyaana wuxuu yahay aakhira maa tatakalamu xataa ducooyinka iyo adkaarta iyadaa loogu dambaysiinaya min aakhir haddii la yidhaahdana adkaarta loogu dambaysiinayay ka tahay in qaar laga dambaysiiyaana wax baasiya ma laha qaala waxa bara ibni caazib faradadtuha waan ku soo oo waan ugu soo celiyey cala nabiyi sal allahu alayhi wasalam ducadaasaan nabiga ugu soo celiyey falama balaqtu markii aan gaadhay allahuma aamantu bikitaabika aladii anzalt qultu waxaan idhi warasuulika rasuul lafdigaasaan isticmaalay qaala waxau ihi nabigu laa maya wanabiyika waxaad isticmaashaa lafdiga nabiyika aladii arsalta yani nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ka diiday wabinabiyika aladii arsalta inuu ku badalo wabirasuulika ladii arsalt lafdiga nabi rasuul in lagu badalo xadiika awalan wuxuu inoo tilmaamaya inay habboon tahay weyse lagu seexdo weyse in lagu seexdo inay habboon tahay masaladaasuu inoo tilmaamaya fadliga laga helayo haddii weyse lagu seexdona nabiga inoo sheega calayhi salaatu wasalaam yacnii qofku markuu weyse ku seexdo oo uu weyse qabo dhinaca midigna uu jiibsado ikriga iyo xuskana uu la yimaado qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ku dhintay iradii irat allahi alatii fatara naasa calayha diintii alla uu inoogu talagale laynoo abuuray ayuu waxa weeye qofku ku dhimanaya yani khaatimo wanaagsan wey saddexdaa shayna waa wada socda fatawada wuduuaka lisala yani qofku hadduu weyse qabo culimada qaar waxay leeyihiin weyse u gaara ee idijaacaya nawmka ayuu weysaysanaya yani fatawada wuduuaka lisalaa sawaan kunta mutawadian am muxdian labadaba la kala qaadi maayo sidaasi aahir maaha ee waxaa looga jeedaa fatawada wuduuaka lisalaa haddii aadan weyse qabin waayo maqsuudku waxa uu yahay weyseqab in lagu seexdo marka qofku weysadii cisho ku seexanayo waxa wey taasaa ku filan weyse gaara uma baahna muxdikaynu ku qaadayna eh, laakiin sideedaba waxa iska fiican oo qolada caafimaadkuna ay sheegeen qofku markuu seexanayo suuliga inuu iska sii galo oo isa sii nadiifiyo waxaa laga yaabaa kelyuhu inay buuxaan laakiin wakhtigii uu kaadida u baahan lahaa inaan la gaadhin marka waxaa laga yaabaa habeen barhkii inuu tooso oo kaadidii ay qabato ama waxaaba laga yaaba inuu kaadida ku seexdo marka caafimaad ahaan waxa iskaba fiican qofku markuu doonaya inuu seexdo inuu suuliga galo kabacdina uu weysaysto xadiika xaggiisa dambe waxaa lagu sheegay dikrigan ama xuskan ama ducada lala imanayo in nabigu ka diida calayhi salaau wasalaam saxaabiga bara ibni caazib lafdiga waxa weeye nabi iyo rasuul in laysku badalo laba masalana ku sugan midi waxay tahay alriwaaya bilmacna yacni markaynu macno ahaan eegno wa nabiyika wa rasuulika waa isku macna weeye aan la tadqiiqin oo nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya waa tadqiiq nebiguna waa loo waxyooday rasuulkuna waa loo waxyooday lasoo diray aqwaal baa ku jirta laakiin meesheeda ayaynu ku faahfaahin doonaa marka la lasii faahfaahiyo macnaa udhaxeeya laakiin guud ahaan labaduba waxay ku dhacayaan nabiga calayhi salaau wasalaam bay ku dhacayaan marka wuxuu sameeyey bara ibnu caazib riwaaya bilmacna buu sameeyey maadaama nabigu u diida calayhi salaau wasalaam ma la odhanaya xadiidka nebiga macnihii ama lafdigii nebigu sheegay lafdi ka duwanoo la macno ah ayaa lagu badalaya ma bannaan tahay mise ma bannaana aqwaal baa ku sugan laakiin raajix waxa uu yahay qofku haddii uu garanayo lafdigan uu ku badalayo inay bannaan tahay xataa uu hayo lafdigii nabiga calayhi salaau wasalaam wa fii man yarwi bilmacnaa khilaafun qad qufi faalaktharuuna jawazuu lilcaarifi waxaa loo badan yahay luqada yaqaanay ee awoodaya inuu wax badalo inay u bannaan tahay loo badan yahay faalaktharuuna jawazuu lilcaarifi ثالثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف قل odhanaysa صaxaabada hadalkooda bilmacna waa ku bannaan tahay laakiin hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma bannaana qole waxay yidhahdeen kii ilaawey way u bannaan tahay qole waxay yidhahdeen kii xasuusnaabay u bannaan tahay aqwaal badan baa ku sugan laakiin waxaa loo badan yahay qofku hadduu awoodo lafdigii lafdi la macnaa inuu keeno erayadu waxay ku kala gadisan kala fahmayo ka noocaasa waa u bannaan tahay mulaqan bay ugu bannaan tahay laakiin axwaal baa la diidaya axwaasha waxaa ka sida alfaadan ducadoo kale iyada la badeli maayo waxaa kaloo la dadka kutubtiisa maaha dee bukhaari intaad isaga timaado xadiikiisa inaad tiraahdo arwi bilmacna oo alfaadii muslim iyo tii abi daawuud aad meesha keento iyadana lagaa yeeli maayo maadaama xadiiku yahay lafdigii bukhaari oo hadhow aad odhanayso waa rawaahu lbukhaari waa in lafdigiisa aadan waxba ka bedelin wamnachu lada musanafin wama bihi tucubida kitaab haddii xadiis laga soo naqlinayo iyo wixii lagu cibaadaysanayay labadaba sidiisaa loo daynaya laakiin kitaab hadda waxaynu uga jeednaa min baabi riwaaya marka riwaaya ahaan loo warinayo laakiin haddii ujeeddadu ay tahay xukun iyo istidlaal ay tahay iyadu wax basiya ma laha ninka faqiihiga ah ama bukhaari ha u ama meelo kale isagu macnaha ayuu u jeedaa alfaada uma jeedo markuu xukumka daliishanayo laakiin baabu riwaaya haddii laga hadlayo iyada waxa weeye alfaadii kitaabka lagu taqayudaya oo macno lagu warin maayo labada xaalo waa masalada labaadi waxay tahay marka xadiidka la warinayo qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam iyo qaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi ma la ysku badalaya muxadiiintu waxay yidhaahdeen wax dhiba ma marka nabiga la sheegaya xadiidka laga warinayo saxaabigu hadduu yidhaahda qaala nabiyu in lagu badalo qaala rasuulu way bannaan wax farqiyana uma dhexeeyo waayo maqsuudku waxa uu yahay xadiikan in nabiga calayhi salaatu wasalaam la gaadhsiiyo ayaa maqsuudku yahay wajaaza an yubdila binabiyi rasuulahu wlcagsa fi lqawiyi wma rawa bnu caazibin laa yacanu lna daka fi ducaai sananu nabi iyo rasuul in laysku badala wax dhiba malaha haddii la yidhaahdo baraa ibnu caazib baa loo diiday waxaanu leenahay lna daka fi ducaai sanan kaasi ducooyinka ayuu ku yimi lafdiga ducada ee nabiga ka soo baxay calayhi salaau wasalaam waxaa laga yaabaa macno gaara inuu ku fadhiyo oo hadda la doonayo lafdiga nubuwada iyo lafdiga risaalada labadaba in la jamciyo oo haddii la yidhaahdo warasuulika alladii arsalta macna samayn mayso laakiin wanabiyika haddii la yidhaahdo arsalta jumla cusub bay faaiidaynaysa in ducadii lagu jamciyo labada lafdi ee kala duwan ee labada macno kala tilmaamaya ayaa ujeedadu tahay laakiin asalku waa bannaan yahi kitaab اlghusli bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaab اlghusli maydhashada iyo wa qowli اllaahi tacaala qowlkii alla uu kuntum haddii junuban kuwa jinaabaysan junuban yani sideedaasaa loo daynaya haddii laga hadlayo mufrad haddii laga hadlayo jamac haddii laga hadlayo muane haddii laga hadlayo mudakar haddii laga hadlayo muana saasaa loo daynaya kaana junuban waa mufradkii kaanat junuban waa gabadhii keliga ahayd jamacii baa la mida ah, in kuntum junuban faahharu ahaaro qaata yacni maydha aayadda nisaa ee soo socotaa inoo caddaynaysa oo waxa weeye maydhasho inoo sheegaysa wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa xanuunsanaya aw calaa safar ama socota ah aw jaaa uu yimi axadun mid oo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'iti bannaanka uu ka yimi ama laamastum aad u galmooteen annisaaa dumarka sidaasaa awla oo mudan shaaficiyadu waxay leeyihin awlaamastum taabashadii baa looga jeedaa xaaladahani dhammaantoodna waa weysajab wey waa weysajab inay ka macno dheeraato lamasa lamasa waa taabashadii qacanta lagu taabanayay laamasana ziyaadat lmabna tadulu cala ziyaadat lmacna jimaaci baa looga jeeda sida ibnu cabaas ay ku macneeyeen aw laamastum ama aad u galmooteen annisaa waxaana sii xoojinaya ee labadii ahaarada ama labadii xadaba in meesha lagu jamciyo oo aw jaa axadu minkum min alghaa'iti waa xadaun asqar aw laamastum nisana waa xadaun akbar labadaba waa loo gebagabaysanaya falam tajiduu aydaan helin maan biyo fatayamamuu u qasdiya saciidan qasdiya ayiban aahira ama xalaala famsaxuu ku masaxa ciiddaas biwujuuhikum wejiyaalkiinna iyo wa aydiyakum qacmihiinna minhu ciidda xaggeeda xaaluu ka yahay yani ciid waa sida shaaficiyadaynu ku socono laakiin saciid waxaa la yidhaahdaa waa kullu maa calaa wajhi lardi baa la yidhaahdaa dhulka dushiisa ama oogadiisa wax kastoo dushiisa ah oo dhulka kamida oo dhulka ka mida ayaa waxaa la yidhaahdaa baa la baabuayambaynoguimandoontamaa yuriidu llahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin waxdhiba walaakin yuriidu hase yeeshe alla wuxuu doonayaa liyuahirakum inuu idin nadiifiyo oo uu idin ahiro xisan wa macnan xis ahaan oo waa weysadii iyo maydhashadii iyo macno ahaan oo ruuxdiinana la nadiifiyo waayo fadliga weysada waxaa ka mid in waxa weeye xubin kastoo la maydho dembigeedii dhibicda ugu dambaysa inay raacayso wejiga iyo qacmaha iyo lugaha ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin nadiifiyo xisan wa macnan waliyutima si uu u taam yeela nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiinna oo aad xaqiiqa ku tihiin tashkuruuna alla inaad u mahad celisaan iyo wa qowlihi jalla dikru yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada ha u dhowaanina ama laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata ay mawaadica asalaati goobaha salaada ha u dhowaanina wlxaal wa antum sukaara idinkoo sarkhaansan xataa taclamuu ilaa aad ka ogaanaysaan maa taquuluun waxa aad ku hadlaysaan walaa junuban yani salaadiina ha u dhowaanina ama meelaheeda ilaa caabirii sabiili idinkoo socotaa ah mooyaane yani walaa junuban yani salaadiina ha u dhowaanina idinkoo junuba hadii lagu macneeyo mawaadicda oo markii hore aynu nihi mawaadic asalaa goobaha haddii lagu macneeyo walaa junuban yacni idinkoo jinaabaysanna ha u dhowaanina masaajidada iyo goobaha lagu tukado ilaa caabiri sabiili idinkoo gudbaya mooyaane yani waxaa la diidayaa inaad ku nagaataan idinkoo jinaabaysan haddii salaada laga dhigana salaada ha u dhowaanina idinkoo jinaabaysan ilaa caabiri sabiilin idinkoo socoto ah oo biyo waayey mooyaane xataa takhtasiluu ilaa aad ka maydhanaysaan markaasaad u dhowaanaysaan wain kuntum haddii aad tihiin mardaa aw calaa safarin ama kuwa socotaa aw jaaa yimi axadun axad oo minkum idinka idinka mid min alghaa'iti bannaanka uu ka yimi oo xagga suuliga uu ka yimi aw ama laamastum nisaa dumarkii aad u galmooteen falam tajiduu aydan helin maan biyo fatayamamuu u qastiya saciidan ama dhulka dushiisa ayiban saciidkaasoo wanaagsan oo aahira famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiinna wa ydiyakum gacmihiinna ku masaxa allaha alle kaana wa ahaa cafuwan mid afis badan afuuran dembi dhaaf badan buu alle ahaaday labadan aayadood waxaa loo keenay janaabada in laga maydho kitaabka alle subxaanahu wa tacaala inay ku timi axaadiisteeduna waa soo socotaa laakiin halka waxaa u asala tafsiir maah waxaa u asala aaadiista axaadiistaynu hore ugu sii soconayno baabu lwuduu'i wuxuu baab u yahay weyso qabla alqusli inta aan la maydhan la weysaysanayo qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf waatinisi qaala ahbaranaa maaliku can hishaam ibni curwa ibni zubayr ibni alcawaam can abiih can caaishata zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam ana nabiya sal allahu alayhi wasalam kaana waa aha ida irtasala haddii uu ka maydho min aljanaabati janaabada xaggeeda haddii uu ka maydho badaa waa bilaabay faasala waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood uma yatawadau waa weysaysanaya intaa dabadeed kama yatawadau lisalaa sida uu salaada ugu weysaysto uma yudkhilu waa gelinay asaabicahu farihiis fi fa biha waa ku duugayay oo waa dhexgelinaya usula shacarihi timihiisa waxa weeye jiridooda ama guntooda ayuu faraha gelinayay uma yasubu waa ku shubayay calaa ra'sihi madaxiisa alaaa urafin saddex qaadasho biyadayhi labadiisa qacmood waxa weeye ayuu ugu shubayay uma yufiidu waa ku shubaya nabigu alayhi salaau wasalaam biyihii calaa jildihi ay ala jasadihi jirkiisa kullihii dhammaantii ayuu biyaha ku shubay xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya waa laba xadiioo isxiga xadiiu maymuuna iyo xadiiu caaisha radia allahu tacaala canha tilmaamayay marka janaabada laga maydhanayo qaabka looga maydhanayo culimmaduna waxay u qaybiyaan laba alghuslu min aljanaaba midna waxaa la yidhaahdaa mujziun baa la yidhaahdaa midi waa mujzi midina waa masnuun ama waa faadil wey yani waa mid fadli badan afdal wey midi waa kaa gudaya waa maydhashadii caadiga ahay intaad tushaashada hoos istaagto aad biyaha isku sii dayso hal mar waxa weeye waa mujzi waa maydhasho kaa gudaysa weeye ka labaadna waa sidii nabigu u maydha calayhi salaau wasalaam uu janaabada uga maydhanayay taasina waxay tahay in weysada laga horaysiiyo oo intaan la maydhan la weysaysto qaabka loo weysaysanayaana waa laba ma weyse dhammaystiranba oo xitaa cagihii la maydhayo mise waxa weeye cagaha dib baa loo dhigaya oo maydhashadaa waxay soo kala dhexgelaysaa cagihii iyo xubnihii kale weysada waxaynoo kala tilmaamaya labadan xadii xadiiu caaisha radia allahu tacaala marka la eego riwaayaadkiisu siday u badan yihiin oo ay ka mid tahay riwaayada imaamu maalik uu ka warinaya can hishaam ibni curwa waxaa la tilmaamay nebigu calayhi salaau wasalaam inuu weysaystay waxaa la yidhi fatawaa kama yatawadau kama yatawadau lisala haddii la yidhi kama yatawadau lisala halkaa waxaa laga fahmayaa in waxa weeye weysadu ay taam tahay yacni weyse dhammaystiran baa la weysaysanaya kadib baa maydhashada la bilaabaya xataa cagihii baa loo maydhaya waa sida xadiiu caaisha laga fahmayo laakiin riwaayo waxaa timi uu soo warinaya abu mucaawiya muxamed bnu khaasim uu ka warinaya can hishaam ibni curwa oo imaamu maalik iyo rag badanoo iqaada uu khilaafayo oo uu leeyahay uma yufiidu cala jildihi kullihi uma yagsilu rijlay jidhkiisoo dhan buu ku shubay kabacdi buu lugihii maray nabigu calayhi salaau wasalaam oo waafaqaya xadiiu awalan in la weysaysto kabacdina waxa weeye la maydho oo biyihii lagu shubo madaxa lagu shubo kabacdina jirko dhan loo wada maydho xadiikani saasuu inoo tilmaamaya guud ahaanna waa qaabka ugu wanaagsan ee qofku uu janaabada uga maydhanayo in la weysaysto kabacdina waxa weeye xubnihii loo maydho iyadoo welibana lagu bilaabayo dhinaca midig ama janaaxa ama shiqiga midig iyadoo lagu bilaabayo madaxa dhinaciisa midig qacanta midig lugta midig dhinaca midig boga midig iyadoo waxa wey lagu bilaabayo xadiika labaadna waa lamidoo ku darayna qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed bnu yuusuf wa alfiryaabi qaala waxa ui xadaana sufyaan wa athawri can ilacmash sulaymaan ibn mihraan can salim ibn abiljacd alkuufi can kurayb mawla bni cabaas kurayb bn abi muslim can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can maymuunata zawji nabiy sal allahu alayh wasalam waradya canha qaalat tawadaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waa weysaystay wuduu'ahu weysadiisa lisalaati salaada uu u weysaysto ayra rijlayhi waxaan labadiisa lugoodka ahay xadiikii caaisha waa la ilaaq laakiin xadiika lugihii laga soo reebay waasla waa maydhay nebigu farjahu farjigiisa ayuu maydhay ma asaabahu iyo wixii haleelay oo min alda dhib ahaaday ama waxa weeye wasakh ahaatay ayuu nebigu maydhay yacni manidii ayaa looga jeedaa wixii ku dulduulay uma afaada nabigu waa ku shubay calayhi dushiisa almaa biyo uma naxa yani dhinac buu istaagay naxa jaaniban dhinac buu u leexday uma naxa waa leexiyey rijlayhi labadiisa lugood faghasalahumaa waa maydhay yani meeshii uu joogay ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam dhinac uga dhaqaaqay dabeedna haadihi kani usluhu waa maydhashadiisa min aljanaabati janaabada uu ka maydhanaya nabigu calayhi salaau wasalaam weysadaas marka labada xadii laysu geeyo abcan xadiiu caaisha waxaa xoog badan sida loo badan yahay oo ah nabigu calayhi salaau wasalaam lugaha inaanu dambaysiin sidaasaa xoog badan marka riwaaya ahaan laga hadlayo laakiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen labada xadii isma khilaafsana oo caaisha markay leedahay tawada'a wuduu'ahu lisalaa waxaa qaacidadu tahay shayga mucdamka in lagu magacaabo loo nisbeeyo yacnii xubnaha badankeeda haddii la maydhay loo weysayseeyey oo lugaho keliya ay harhsan yihiin in lagu sheegaa wax dhiba ma laha laga soo qaado waayo kollayba waa la maydhaya xubnihii badankooda maadaama loo maydhay oo xubnihii weysada ah ayaa weyse loogu ilaaqay min baabi alhaalib walakar baa loogu sheegay laakiin xadiiu caaisha laftiisu wuxuu la macnayahay yahay xadiiu maymuuna oo xubnaha badankeeda ayaa intaan jirka kale loo maydhin loo weysayseeyey cagihiina waa loogu dambaysiiyey waxaana cagaha loogu dambaysiinayaa si xubnaha weysada marka la maydhanayo loogu bilaabo xubnaha weysadana loogu gabagabeeyo oo loogu soo khatimo sidaa hadii la yidhaahdo labada xadiiba way iswaafaqayaan oo xadiiu caaisha sida riwaayaadkiisu u badan yihiin baa lagu macnaynaya xadiiu maymuuna macnaha kasoo baxayaana wuxuu noqonaya haddii la doonaya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in la waafaqo waa weyse in la marka janaabo laga maydhanayo weysada cagaheedina in la dambaysiiyo cagaheed in la dambaysiiyo waxaynu kaloo helnaa waana sida aynu dooranayna insha allahu tacaala tawiilla aynaan u baahanayn xadiiu caaisha sida kasoo degdegaysa lagu qaado tawadaa wuduuahu lisala oo la yidhaahdo waa weyse kaamila xataa cagihii baa la maydhaya xadiiu maymuunana lagu qaado weyso cagahana la dibdhigayo oo aynu odhanayno labada xaalaba waa laba laynoo jideeyey xilliyada qaar inaad weyse kaamila aad weysaysato kadibna xubnaha kale aad maydho xilliyada qaarna aad weysaysato laakiin lugaha la dibdhigo labaduba waxa weeye waa laba inoo bannaan oo laynoo jideeyey eh, xadiiu maymuuna wuxuu sii tilmaamay eh, wixii jirka ku yaala ama mani ha noqoto ama najaase kale ha noqoto inay habboon tahay in layska sii maydho oo layska zuuliyo e, si biyaha maydhashadu ay ugu dhacaan jidhka kelina ay ugu noqdaan rafculxadai alabar ay u gaar noqdaan laakiin jidhkii haddii ay saaran tahay najaasa maalan janaabadiina aad ka maydhanayso e, biyaha aad ku shubayso isaalatu najaasana waa noqonaya rafculxadana waa noqonaya yani waa sunne in najaasada layska sii dhammeeyo waa sunna wey waa haddee najaaso meesha ay taallo laakiin tuu nabigu zuulinaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd wixii jirhkiisa taabtay ee waxa weeye manida iyo wixii la mida wuxuuna nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam sida riwaayaad kale tilmaamaya suuliga ayuu galo xaajadiisa ayuu gut intaanu janaabada ka maydhan janaabada intaanu ka maydhan waxaa kaloo xadiidka ku sugnaa nabigu calayhi salaau wasalaam weysada iyo meedhashada inta aanu bilaabin inuu ciidda ku xoqay gacantiisa inuu ku xoqay oo halkan aynu shamboog ama saabuunta aynu ka isticmaalno si urtii ama raa'ixadii ku hadhaysay qacanta ku hadhaysay ay u tagto xadiidka waxaa kaloo ku sugan oo inoo iman doona insha allahu tacaala riwaayaadkiisu tilmaamayaan in mindiil loo keenay si uu isugu khallajiyo tuwaal dabeedna nabigu celiyey laakiin waa xadii inoo soo noqonoqon doono kaasi waa qaybta afdalka marka janaabo laga maydhanayo qaybta labaadna waa in biyaha sideeda la ysugu shubo oo aan weyse lagu bilaabin sideeda haddii loo maydho weysadii goorbaa la weysaysanaya weyse sema loo baahan yahay culimmadu waxay u badan yihiin qofku janaabo hadduu ka maydhanayo inaanu u baahnayn weyse inaanu u baahnayn weyso inaanu u baahnayn wain kuntum junuban faaharuu haddaad jinaabaysan tihiin halla maydha baa layidhi maydhashadaasa soo gudagelaya weysadiibaa soo gudagelaysa marka qofku hadduu xitaa niyoodo maydhasho keliya hadduu niyoodo weysadiina waa soo gudagelaysa bal bacdu ahlilcilmi waxay tilmaameen qofku jinaaba hadduu ka maydhanayo sida nawowi oo kale jahliga inay ka tahay inta uu suuliga galo oo janaabo ka maydho haddana uu kelligii dibadda ula soo baxo weyse dambe uu bilaabo waa nooc jahliga ka ah. laakiin haddii aanu niyoon weyso iyo maydhasho labadaba culimmada qaar baa khilaaf gelinaya oo odhanaya wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof waliba wuxuu niyooduu leeyahy maydhasho hadduu niyoodo ma weyse qabo weysuu u baahan laakiin raajixu waxa uu yahay wain kuntum junuban faaharuu hadduu maydhasho niyoodo iyada ayaa ku filan weysaduna waa soo gudagelaysa weysaduna way soo gudagelaysa sidaasaa raajix baabun wuxuu baab yahay ama baabu gusli rajul abcan dadku masaa'il badan bay marka halkan la jooga aad laysu weydiiyaa taa weysadaynu tilmaannay baa ka mida waxaa nabigu calayhi salaau wasalaam markuu weysadaa ku bilaabay kadibna uu maydhanayay weyse dambe ma ka dambaysii oo gaara ah, lama hayo weysadaasaa weyse u ahayd weysadaasaa weyse marka dadka qaar baa isweydiiya anoo qaawan hadii aan weysaysto weysadu ma iga ansaxaysa waxaan leenaha waa ka ansaxaysa waxaa la masalada ku saabsan xubintii taabashadeeda taasina waa soo gudagelaysa xadiiku wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam xubintiisa iyo inta ka agdhow inuu maydhay aahirkuna waxa uu yahay waa intaanu weysaysan kadib markuu weysaystay jidhka intiisa kalo aan xubintii ahayn ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam maydhayay laakiin haddii ay dhacdaba adoo boodiyadii maydhaya aad xubintii taabato adaan u qastin waysadaad way ansaxaysaa dibna ugu noqon maysid dibna waxa wey ugu noqon maysid basi male laakiin haddii aad badheedh dib ugu maydho waxa wey weysadii way buraysa way abaysaa weysadii baabun wuxuu baab yahay uslu rajuli ninka maydhashadiisa maca mraatihi xaaskiisa uu la maydhanayo yani meel ay ku wada maydhanayaan qaala waxa uhi bukhaari xadaana aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qaala xadaana bnu abi diin muxamed ibni cabdiraxmaan ibn lmugiira ibni abi diib imaamkii jaliilka ah can الzuhriyi muxamed ibni shihaab can curwata can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat kuntu waan aha akhtasilu mid maydha ana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayh wasalam yacni akhtasilu waxa ku qadaran faacilkii oo ana ah ayaa ku qadaran wujuban wujuban laakiin waxaa loo idhaariyey oo loo muujiyey ama loo soo celiyey si loogu cadfo damiirka mutasilka ah isim daahira si loogu cadfo wa waa mas'alo naxwiyiinta badankoodu diidayaan in la yidhaahdo kuntu akhtasilu wa rasuulu llah in la yidhaahdo uskun anta wa zawjuka waa lagu kala faslinaya wain cala damiiri rafcin muttasil caطafta fafsil bاdamiiri اlmunfasil aw fasilin ma wbilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wa dacfahu اctaqid in laga taga faasilkaasina waa daciif weyi kuntu waan ahaa mid maydhata ana aniga iyo wnabiyu sal allahu calayhi wasalam min inaain weel xaggii baanu ka maydhanayn waaxidin keliah yani hal weel ayaan wada isticmaalayn takhtalifu ydiina fiihi min aljanaaba baa riwaayaadka qaar ku yimi yani qacmaha iyagaa isku dhaafdhaafayay xataa inii la aquulu dacdac ilaa aan ku idhaahda iida iida nabiga aan ku idhaahdo min qadaxin weel ayaanu xaggiisa ka maydhanayn yuqaalu lahu lagu magacaabo alfaraq faraq lagu magacaabo bifatxatayn yacni weel naxaas ka samaysan oo ilaa saddex galaan qaadaya ama saddex saac qaadaya ayuu ahaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa ninka iyo xaaskiisu inay wada maydhan karaan jawaaskeeda ma jawaas baynu odhanaynaa mise sunne jawaa inay bannaan tahay waayo ficilkani wuxuu ixtimaalaya min baabi alcaada caad ahaan inuu nabigu u sameeyey caad ahaan inuu u sameeyey ee bannaanaanshaynu ka qaadanaynaa haddii laga qaato sunnanimona waxa weeye baciid ma aha waxa weeye basi ma inay sunno in waxa weeye meel lagu wada maydho waayo dee taa waxa sii xoojinayaba wacashiruuhunna bilmacruuf labadii isqabay si wanaagsan inay u wada dhamaan ayay soo gudagelaysa in meel lagu wada maydho walow dhaqanka soomaalida soomaalidan dambe maaha soomaalida horeaanu sheegaynaa ay waxa weeye aad uga fogeyd marbaa sacuudiga annagoo joogna xajkii baa oday xaajiya oo waayeela ayaa nin asxaabtayda ka mid oo aroosoo gurigii diyaarsanaya ayaan gurigii soo wada galnay dabeedna gurigiina wada tusayay suuliyadan waxa weyaale meesha lagu dabaasho baaf kale ayuu meeshanina maxay ahay wuxuu yaqaanay un de suuli caadiya unbuu yaqaanay dabeedna inankiioo la kaftamaya wuxuu ku ui ninka iyo xaaskiisa loogu talagalay inay ku wada dabaashaan oo halkan ku wada maydhaan odaygu wuxuu uhi laa xawla walaa quwata ila billaah soddon sano iyo ka badan yani xaaska aan qabin soddon sano wax ka badan dhabarkeeda ma arag wax kale iska daaya yani dhabarkeedoo faydan ma arag ma arag marka dhaqanku sidaasuu ah laakiin dhaqankana sunada nabiga alayhi salaau wasalaam waafaqsan baabu lusli bisaaci wanaxwi wuxuu baabu yahay in lagu maydho saaca iyo wixii lamida qaala waxa uu yii horaynu xadiikaa usoo marnay iyo xadiista lamidka ah qaala waxa aljucfi almusnadi waa ninkii musnad loo nisbeeyey waayo wuxuu jeclaa axaadiista musnadka xidhiidha ee munqaicaan ahayn buu jeclaa qaala waxa ui xadaanii cabdusamad waa cabdusamad bnu cabdilwaari bni saciid alcambari qaala wuxuu hi xadaanii shucba qaala xadaanii abu bakr ibni xafs ibni cumar ibni sacd ibni abi waqaas waxaa awow u ah awow axaabigii sacd bn abi waqaas baa awowgiisa labaada qaala waxau hi samictu aba salm wa abi salm bn cabdiraxmaan bni cawf axad fuqahaai sabca cala axad aqwaal yaquulu isagoo leh dahaltu waan galay ana aniga iyo wa ahu caaisha caaisha walaalkeed calaa caaishata caaisha ayaanu usoo galnay fasa'alahaa waa weydiiyey ahuuha waa cabdlaahi bn abi bakr baa ay walaalaha ahaayeen xagga aabbiyo xagga hooyo waxaa la yidhi waa ufayl bnu cabdilaah oo xagga hooyo ay ka walaala ahaayeen laakiin labaduba waa daciif waxaa looga jeedaa akhuuha min aradaaca walaalkeed oo naaska ku walaaloobeen sida imaam muslim uu caddeeyey fasa'alahaa waa weydiiyey akhuuha walaalkeed min aradacati baa muslim ku timi looga jeeda kaasina waa kuma laba nin baa la yaqaanaa mid waxaa la yidhaahdaa kaiiru bnu cubayd naaskay walaala ku ahaayeen midna waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi bnu yaziid labadaa midun weeye labadaba naaskay walaala ku ahaayeen dee naaska hadday walaala ku ahaayeenna maxram buu maxram baysu yihiin fasaalaha waa weydiiyey akhuuha walaalkeed xagga naaska kula walaala can usli nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu weydiiyey usligii nabiga ama qaabkii nabigu u maydhanayay fadacat waxay u yani caaisha waxay doonaysaa ficil inay ku tusto fadacat waxay u yeedhay biinaain weel naxwin min saac yani saac leeg qadrin min saacna riwaayadka qaar baa ku yimi soo socda ama naxwan min saac saac waxa weeye lamida oo leeg fakhtasalat waa ku maydhatay wa afaadat waa ku shubtay rasiha madaxeeda wa baynana dhexdayada iyo wa baynaha dhexdeeda xijaabun mara ayaa noo dhaxaysa oo na kala xijaabaysa xijaab baa noo wuxuu tilmaamaya caaisha radi allahu tacaala inay ku maydhatay saac kaana yatasilu kaana yatawadau bilmuddi wyrtasilu bsaaci ilaa amsa amdaad xadiikii anas ibnu mali waa ti aynu soo maraynay saac iyo ka badanba in lagu maydho caaisha radi allahu tacaala canha waxay tilmaantay nabigu calayhi salaau wasalaam iyadoo ficil ku sheegaysa inuu saac ku maydhanayay labadanna dee maxram bay u ahaayeen ninka la yidhaahdo cabdulaahi bnu yaziid ama ninka kale kaiir ee labada ku noqdaba naaskay walaala ku ahaayeen maxram buu ahaa abu salamana isagana waxaa naaska jaqsiisay ummu kalhuum binti abi bakr ayaa naaska jaqsiisay oo walaasheeda marka maxaysu noqonaya habaryar xagga naaskaabay u noqonaysa marka midina waa akhuuha min aradaaca midina waa ibnu ukhtiha min aradaaca ayuu noqonaya labada waa maxram qaala abu cabdilah bukhaari wuxuu yidhi qaala yaziid bnu haaruun waxaa uu yidhi iyo wa bahzun waa ninka la yidhahda bahzu bnu asad muxadiiintii waaweynaa buu ka mid ah kutubna waa lahaa bahzu bnu asad iyo wljudiyu jiimka haddii la fadxiyo aljadiyu la yidhaahdo waa nisbatan ila ljad rag baa loo nisbeeya nisbatan ila ljad awowgii baa loo nisbeeyey laakiin hadda ninkan waxaa la yidhaahdaa aljudiyu baa la yidhaahdaa waa nisbatan ilaa judda magaalada judda la yidhaahdo ee jidda aynu naqaano ayaa loo nisbeeyey cabdilmalik ibnu ibraahim ayaa magaciisu yahay cabdilmalik ibni ibraahim aljudiyu nisbatan ila judda can shucba shucba iyagoo ka warinaya waxay idhaahdeen qadri saacin saac qadarkii ama waxleeg yacni kelmadii naxwin ayay ku badaleen qadrin ku badaleen waana isku macno weeye wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wsaxbihi wslm